bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin والslaaةu والsalaam عlى rasuuli اllah وعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacd waa darsigii tobanaad manduumadii almanduuma almimiya lisheekh xaafid ibn axmed alxakami caleyh raxmat ullah darsigan wuxuu ka bilaabanayaa beytka boqol konton iyo shanaad wackuf cala الsunaة اlmuhlى kama cakafuu xifظa maca اlkashfi can tafsiiriha wadumi waqrأ kitaaba yufiid اlاصطilaaxa bihi tdri الصaxiixa min almawsuufi bالsaqmi fahiya almaxajaة fasluk غayra munxarifin wahiya alxaniifiyaة الsamxaaءu faاctasimi qeybtii wuxuu ku dhex jiray sheekhu uu dardaarmayey sunnada nebiga sal alla aley wasalam iyo axaadiista qabsashadooda wuxuu yidhi marka wackuf ku dulnagow cala asunnati sunnadii korkeeda almuhlaa ee fadliga iyo qiimaha badnayd kamaa sida cakafuu ay ugu dulnagaadeen oo kale muxadisiintu xifdan xifdin dhankeeda ugu dulnagow macal kashfi lala qabo faydid can tafsiirihaa fasirideeda aada faydo wadumi arrinkaana daa'im buu ku yidhi wax weeye wuxuu ka hadlahayey bacdamaa uu qiimaha xadiidka iyo ehelkiisa uu leeyahay markuu soo sharxay kadib ayuu wuxuu eh, gudagalay markaa inuu ku yidhaahdo eh, sidii aada ku gaari lahayd meesha ay gaadheen ayuu markaa talooyinkeedii bixinayay waxaa ka horeeyey labadii beyd ee ka horeeyey fain aradta ruqiyan naxwa rutbatihimi warumta majdan rafiican midla majdihimi saasuu soo waday facmad ila sullami taqwa aladii nasabuu wascad bicasmin wajid midla jiddihimi wackuf halkaas ku xidhantahay marka haddaad rabto marka inaad meeshay gaadheen aada gaadho sunnada korkeeda ku nagow aa dul fadhiiso oo dul joog siday iyaguba ugu dul nagaadeen aa yacnii in aada e, wakhtigaaga geliso si iyaguba u geliyeen oo laba dhinac ah xifdin inaad xifdiso iyo inaad macnihii fahanto labadaas waa wax loo yaqaano riwaaya iyo diraaya inaad wariso oo aad muxuu ahaayey e, asaaniiddeedii iyo sinaacadeedii xadiidiga ahayd iyo dilaadeedii oo macnihii iyo fiqhigeedii ah labadaas wey macnaha xifdiga iyo warinta keliya ha ku gaabsananayo asaaniidda ee dhanka kaleetoo ah inaad macnaha iyo tafsiirkana aad faydo oo aad caddaysato labadaa isku day qodobka xigaayo wuxuu yahay waa dumi daa'im yacni joogteeyoo hal mar intaad isku daydo haka tegine yani wakhti dheer ya daa'im xifdinta iyo alkashfu can atafsiir labadaba dul joog wey oo ku dulnagow wackuf wackuf ku ictikaaf oo ku dulnagow cala sunnati sunnadii korkeeda almuhlaa ee qiimaha iyo sharafka badnayd ee fadliga badnayd kamaa sida cakafuu ay ugu dulnagaadeenba muxadisiintu xifdan dhanka xifdiga xifdi ahaan ugu dulnagow macalkashfi lala qabo faydid iyo cadaysi aada caddaysanayso can tafsiirihaa macnaheeda wadumii arrinkaana daa'im wey macnaha waqra' waxaad akhridaa kitaaban kitaab akhri kitaabkaasoo yufiidu faa'iideynaya alistilaaxa musalaxa faa'iideynaya wixii ay muxadisiintu kaga heshiiyeen iyo qawaaciddoodii kitaab caddaynaya oo faa'iideynaya akhri kaasoo bihi sababtiisa tadrii aad ku ogaani alsaxiixa xadiidka midkiisa saxiixa baad ogaan min almawsuufi baad ka ogaani midka lagu sifeeyey bisaqami jirada lagu sifeeyey ayb wuxuu ku leeyahay kutubta mustalaxulxadiidka laga qorayna wax ka akhri yacni waxa weeyaan axaadiista nebiga sal alla alay wasalam sida loogu adeegay qaababkay culimmada xadiisku u ag adeegeen waxaa ka mid a qawaacid waxay dejiyeen lagu ilaaliyo xadiiska nebiga sal lla alay wasalam oo lagu kala saaro waxa sugan iyo waxaan sugnayn marka cilmigaasa waxa la yidhahda cilmu mustalax alxadiid ama cilmu culuum alxadiidna waa la yidhahda mustalaxu alxadiid waa isaga cilmiga marka kutubtiisa akhri buu ku yidhi ah, haddaad akhrido maxaad ka helaysaa bihi tadri saxiixa min almawsuufi bisaqami isagaasaa waxaad ku ogaanaysaa sababtiisa xadiidka saxiixa ah iyo midka jiran ee daciifka ah ama mawduuca ah saqamka waa saqiimka saqiimkana waxaa laga wadaa wuxuu waxaa soo hoosgelaya daciifka iyo mawduuca iyo anwaacdoodao dhan baa saqiim laysku dhahaa way jiran yihiin macnaa wax la qaadan kara maaha halka wuxuu tilmaamayaa marka cilmiga la yidhahdo iyo siduu muhim u yahay waa qawaacidda lagu kala saarayo xadiidka sugan iyo midkaan sugnayn marka haddii aadan cilmigaa wax ka garanaynin wax badan baa isaga kaa qasmaya wax badan baa isaga kaa qasmaya waxaa dhici karaysa waxyaalo badanoo aan nebiga ka sugnayn sal alla alay waslam inaad iska qaadato oo aada muxuu ahay eh, xugum ka qaadato oo aada deliishato ood nebiga u tiiriso oo laga yaabo inaad ku been abuurato ama kuwuu ku been abuurtayba inaad muxuu ahay gasho waqra aqrib buu ku yidhi kitaaban kitaabkaasoo yufiidu faa'iidaynaya alistilaaxa qawaacidda mustalaxa yani qawaaciddii ay culimadu dejiyeen ee ay ku heshiiyeen bihi kaas sababtiisoo bihi isaga sababtii baa tadri ku ogaani alsaxiixa xadiidka saxiixee sugan saxiixa hadda waxaa soo gelaya yani maqbuul oo dhan buu ka wada bihi tadri saxiixa bimacna almaqbuul oo waxaa soo gelaya xasankii iyo saxiixii baa soo wadagelaya macnaha ayb bihi isaga sababti baad tadri waxaad ku ogaanaysaa alsaxiixa xadiidka la qaadanayo min almawsuufi baad ka ogaanaysaa midka lagu sifeeyey bisaqami lagu sifeeyey jirada lagu sifeeyey oo aan markaa la qaadanayno marduudka ah daciifka iyo wixii ka hooseeya fa hiya almaxajatu faslu hayra munxarifin fa hiya sunnadu almaxajatu waa dariiqii caddaa wey yacni alariiqatu alwaadixa almustaqiima wey waa dariiqii caddaawey ee fasluk qaad hayra munxarifin adiga oon ka leexanayni mid leexanaya keyrkii adigoo ah macnaa adoon ka leexanaynin waay wa hiya sunnadu alxaniifiyatu waa diintii toosnayd waay asamxaau ya beyt baan ka bun beyt waxyun min allahi nushadan aan haysto ma qorayso iyo dadka haysta toona axkim qawaacidahu waxris fawaa'idahu taxus cawaa'idahu kaduri tantadimi miya hmm. idinma qoreeyo kutubtaan haysano inta badan ma qoray laakiin qaar baa siyaadada wata aadhi ma leh axkim yacni xukum ama sug qawaacidahu qawaaciddiisa wa axris koob fawaa'idahu faa'iidooyinkiisana koob oo xifdi taxus waxaad koobi ood heli cawaa'idahu faa'iidooyinkiisaad heli kaduri sidii iyaga oo sidii iyaga oo e, muxuu ahay ah e, e, kaduri oo tantadimu sidii durar la taxay oo kale iyadoo ah yani wax weeye sidii eh, maaddo qiimalow la taxay ama maaddo dhalaalayso la taxay oo kaleo taxan oo sida maalan tusbax oo kale wixii u taxan ayaa la yidhaahdaa ama kuushoo kale yani waxa weeye faa'iidooyinkiisii baad hele cawaa'idu bimacna alfawaa'id waaye taxusna bimacnaa waxa weeye tanaal waay waad heli waad koobi waad muxuu ahaayey waxaad ku heli kartaa inaad qawaaciddiisa aad aada sugto fawaa'idiisana aad muxuu ahaay aad hesho oo aad koobto taasuu intaas beydkani ku saabsan yahay laakiin nooma qora nacam wuxuu ku yidhi fahiya hiya almaxajatu faslu qaad hayra munxarifin mid aan ka leexanayn adoo ah wa hiya alxaniifiyatu samxa sunnadu <clears throat> alxaniifiyatu waay waa diinta toosan alsamxaau oo sahlan waay alyasiiratu sahla waay oo aan mashaqio tacsiir lahayn ayb ee factasim qabso sunnadu wax weeyaan waa dariiqa toosane cad ee dariiqa qaad buu ku yidhi waana diintii toosnayd ee ku abtirsata nebiyullaahi ibraahim caleyh wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam iyo aimmada a'immada diintaa toosan waayo waxay ku darsatay waa diin sahlan asamxa bimacnaa male adayg iyo waxaan la kari karin iyo wuxuus bini aadanku qaadi karin ma aha waxay ku salaysan tahay suhuulo iyo yusri bay ku salaysantahay fahiya almaxajatu way waa dariiqa toosanee fasluqaad hayra munxarifin adigoon ka leexanayn wahiya alxaniifiyatu diinta doosan waaye asamxaau ee mxuu ahay sahlan ee factasim qabso waxyi weeye sunnadu oo min allah xagga alle ka ahaatay sunnada nebiga iyo xadiisku waa waxyi kal qur'aani qur'aanka oo kale xaalay la mid tahay sida qur-aanku waxyi u yahay bay sunnaduna waxyi u tahay oo nabiga lagu soo dejiyay sal alla alay shaahiduhu arrinkaa markhaatigiisiiyo caddayntiisuna waxa weeye fii suurati najmi buu ahaaday arrinkaa caddayntiisuna suuratu najmi dhexdeedu ku yaalla waay inay tahay sunnadu inay waxyi tahay suuratu najmi baad ka heli ee faxfadhu xifdi buu ku yidhi walaa tahimi hana ismoodsiini wahmi iyo ismoodsiis ha qaadanin waay ayb wuxuu tilmaamayaa shaahiduhu fii suurati najmi markuu leeyahay wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa aayadaasuu tilmaamaya nebigu sal lla alay wasalam iskama hadlo hawadiisa kama hadlo ee waxa uu ku hadlay waa waxii loo waxyooday waa waxii xagga ilaahi looga sheegay tabaaraka wa tacala saas wey macna xadiidkii nebigu waa kii ahaa sal alla alay wasalam alaa innii uutiitu lqur'aana wa milahu macahu qur-aankaa lay siiyey qur-aanka mid la midana waa laysiiyey buu nebigu uri sal ley wasalam markuu ka hadlayey qolyaha imaan doona inkiri doona axaadiista nebigu sal ley wasalam markuu ka hadlayey arinkooda macnaha marka yacni muxuu ahaayey axaadiista nebigu sal ley waslm waa waxyi xagga ilaahay bay ka timid ayb sida qur-aankuba xagga la uga yimid keliya waxay ku kala duwan tahay dhahan culimadu qur-aanku lafdan wa macnan buu xagga ilaahay ka soo degay laakiin sunnadii axaadiista waxay leeyihiin macnaha xagga ilaahay ka soo degay kelimada tacbiirkana nebi maxamed baa iskale sal aley wasalam saas bay qaarkood ku kala saaraan laakiin labadu waxaa ka dhexeeya inay wax yihiin ayb saas daraaddeed baa in badan qur-aanka waxaan ku arkaynaa in ilaahay isku xidhayo nebiga waxa lagu soo dejiyey ama ummadda uu barayay kitaabka iyo xikmadda wa anzala allahu calayka alkitaaba walxikma marka quraanka aanka kitaabku waa qur-aankii xikmaduna waa sunnadii aaday ugu banta wayucallimuhum alkitaaba waalxikma waa kitaabkii qur-aankii iyo xikmadii oo sunnadii ah sidaasay aimada selafku ridwaanullahi alayhim ku fasireen waana sida saxdaa wey ayb waxaa la mid a axaadiista macnaha ku tilmaamaysa xadiidka axmed iyo abu daawuud iyo soo saareen xaakim min xadiidi cabdillaahi bni camr bni caas radi allahu tacala canhuma wuxuu yidhi waxaan qori jiray wax kastoon rasuulka ka maqlo sal lla aley wasalam oo aan rabo inaan xifdiyo wax kastoo nebiga ka maqlo oon xifdin rabo waan qori jiray ayb markaasay quraysh ii diiday buuidhi quraysh baa waxay yidhahdeen buu yidhi ataktubu kulla shayin warasuulullaahi warasuulullaahi basharun yatakallamu fi lqadabi waalridaa wax walboo nebiga aad ka maqashay adiga maa iska qori rasuulku waa bini aadam mar uu cadhaysan yahayna wuu hadli maruu raalli yahay oo uusan cadhaysnaynna wuu hadli adiga wax walba hadaad qorto diin ka dhigto say wax kaa yihiin bay dheheen ah, marmar nebigoo cadhaysan baa hadal ka soo baxaya marka aduguna diin ahaan baad u qoraysaa bay ku dheheen markaasaa fa amsaktu can ilkitaab buu baan iska joojiyey marka ah, yani waxa wixii annabi ka qorayey iyo hadalkiisii aan qorayay baan ka istaagay buu rasuulka u sheegay buu yri sal alla alay wasalam markaa nebiga u sheegay arrinkii isaga ahaa faawmaa biisbacihi ilaa fiihi markaasuu nebigu sal lay waslam fartiisu wuxuu ku tilmaamay afkiisa buu saa ugu fiiqay kadibna wuxuu ihi uktub fawladii nafsii biyadihi maa yakhruju minhu ilaa xaqun qor buu yidhi wax alla waxaad iga maqasho ilaahayga waxaan ku dhaartay naftaydu gacantiisa ku jirtee afkayga ka soo bixi maayo waxaan xaq ahayn xataa hadduu kaftamayo sal lay wasalam xataa hadduu xanaaqo xaalad walba waxaa ka baxaya waa waxyi waa wax xaq wax baadila kama soo baxo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayb marka xifdi buu ku yidhi wahmina ha ku dhaceen marka sunnadu waa waxyi waxyun weeye oo min allaahi xagga alle ka ahaatay sunnadu kal qur'aani qur-aankaoo kale xaalay la mid tahay dhanka waxyinimaday kala mid tahay shaahiduhu arrinka markhaatigiisa iyo daliilkiisuna fii suurati najmi buu ahaaday ayb faxfadhu ee xifdi walaa tahimi hana wahminin iyo khalad ha ku dhicin khayrulkalaami wey sunnada nebigu sal lla alay wasalam hadal midka ugu khayr badan wey wa min khayri lanaami makhluuqa kii ugu khayr badnaa xaggiisa ayuu badaa ka daahiray ka soo baxay min khayri qalbin qalbi midka ugu khayr badanna wuu ka daahirayoo wuu ka soo baxay bihi isaguna qad faaha uu ku hadlay khayru famin af midka ugu khayr badan halkaa bayd ayuu wuxuu ugu sugay afar khayriyo khayriyada koobaadi waxa weye waa khayrulkalaami hadalku waa hadal lagu hadlo ka ugu khayr badan waaye kow wuxuu ka soo fulay khalqiga kii ugu khayr badnaa oo nebi maxamed sal alla alay bada ayuu ka daahiray ama bada'a haddii la ayuu ka bilowday oo ka yimid qalbi midkii ugu khayr badnaa buu ka soo baxay oo qalbiga nebi moxamed sal alla alay af wax ku hadla kii ugu khayr badnaana wuu ku hadlay oo nebi maxamed afkiisa sal alla alay wasalam afkiisiiyo afafka ugu khayr badanna wuu ku hadlay qalbigiisaoo qulubta ugu khayr badanna wuu ka soo baxay asagoo khalqiga ugu khayr badanna wuu yidhi hadalkiisuna waa hadalka yani hadallada ugu khayrka badan waay intaasuu marka xambaarsan yahay khayrulkalaami wey hadal midka ugu khayr badan wey wa min khayri lanaami makhluuqa ugu khayr badan xaggiisana badaa wuu ka daahiray ama yani waxa weye wuu ka yimid dahara ama jaaa badaa haddii la yidhahdaan bimacnaa ka bilowday noqoni min khayri qalbin qalbika ugu khayr badan xaggiisa ayuu haddana ka daahiray bihi isaga ayaa qad faaa waxaa ku hadlay waxaa ku hadlay khayru famin af midka ugu khayr badanina waa ku hadlay afartaa weji ayuu khayriyadaa xadiiska halkaa bayd ku sheegay wahiya albayaanu lisraari lkitaabi fabilcraadi can xukmiha kun hayra mutasimi wahiya sunnadu albayaanu caddayn wey liasraarilkitaabi kitaabka asraartiisay caddaynaysaa fa bilicraadi jeedsasho can xukmihaa xukumkeeda laga jeedsado kun waxaad ahaataa hayra mutasimin mid aan ku tilmaannayn mid aan ku sifaysnayn noqo ayb sunnada labay u qaybsantaa sunna caddaynaysa qur-aankii sharxaysa macno qur-aanku la yimid oo uu sheegay bay sii faahfaahinaysaa waxaa kaloo jirta sunna mustaqila oo axkaam aan qur-aanku sheegin macnaha wax weeyaan jidaynaysaa jirta saasay u qaybsantaa midina xukumkii qur-aanku sheegay ayay faahfaahinaysaa yacni qur-aankiibay maalan xukumkiisiibay maalan takhsiisinaysaa maalan itlaaqii qur-aankay maalan qaydaysaa maalan mujmalkii qur-aankay tabyiininaysaa maalan yani waxway qur-aankii bay sharxaysaa waa midda uu leeyahay wa hiya albayaanu liasraari alkitaab tibyaanan likulli shay sooma litubayina linnaasi maa nuzila ilayh wadiifada nebiga ahayd sal lay wasalam qur-aankii dadka loo soo dejiyey inuu sharxo dadka u caddeeyo oo muxuu ahaayey caddayntaasina asaga afcaashiisa iyo aqwaashiisa iyo taqriiraadkiisa intuba caddayn bay ahaayeen isagoo dhan yacni qur-aanku sharxayay camalfalka wixii akhlaaqdiisa iyo camalfalkiisu oo sunnada la yidhaahdo camaliga ah tafsiir bay ahayd sunnada qowliga kadaalika iyo wuxuu ku hadlay tafsiir bay ahayd muraadka ilaahay buu sharxayay sidoo kaleeto sunna taqriiriya iyaduna sidoo kaleeto marka kullu intaasoo dhan waxay u khidmaynayeen qur-aanka kariimka way jiraan sidoo kale sunan iyo axkaam aan qur-aanku sheegin oo sunnada nebigu sal lay si madax bannaadha u jidaysay iyaduna way jirtaa macnaha kula daalikana waa xaq wahiyalbayaanu caddayn way liasraarilkitaabi kitaabka asraartiisa la caddeeyo yacni macaanida qur-aanka ayuu ka wadaa asraarta fabil bilicraadi marka jeedsasho can xukmiha sunnada xukunkeeda laga jeedsado oo aan la danaynin kun ahaw hayra mutasimin mid aan ku sifaysnayn oon ku sumadnayn jeedsigaas midka jeedsiga xukumka laga jeedsado aan ku sumadnayn oon ku muxuu ahay ku eh, sifaysnayn noqo saas maana ayb xukumka sunnada ha ka jeesanin waa aad iyo aad isaga jiro xakim nabiyaka wanqad warda sunnatahu maca alyaqiini wa xowla laa taxumii xakim garsoore ka dhigo nebiyaka nebigaaga garsooro ka dhigo u gardhiibo wanqad hoggaansan warda raalli ku noqo sunnatahu sunnadiisa raalli ku noqo u hoggaansan macal yaqiini lala qabo hubaal shaki la'aan walaa taxum ha wareegin xowlo shaki shakiga hareerihiisana ha wareegin shakiga ha ku wareegaysanin shakiga ka fogow ha kaag dhowaanin saasuu ku leeyahy xakim nabiyaka bimacnaa wax weeye asaga garsooro ka dhigo xaakim ka dhigo wax alla waxaad u baahan tahay isaga u geyso kadibna wixii uu kugu xukumo u hoggaansan intaa keliya meahee haddana raalli ku noqo ku qanac intaaba waa intay ay sheegtay aayadda falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum wixii dhexdooda ee gala ilaa ay garsoore kaa dhigtaan oo adiga kuu soo celiyaan maxaa ku xiga uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta waa inay raalli ku noqdaan wayusallimuu tasliimanna wanqad hogaansankii waay marka waa inaad ay ku qancaan raallina ku noqdaan una hogaansamaan marka horena garta kuu keenaan oo adiga ay kuu soo celiyaan ayb intaasuu tilmaamaya maca alyaqiini wuxuu ka wadaa yani wax wey shaki yuusan kaa gelin ha shakinin marnaba maxaa yeelay dadka mu'miniinta ah ee iimaankooda shaki ma galo waswaas waa jira laakiin waswaasiyo shaki wuu kala yahay yacni mabaadi'da caqiidada iyo iimaanka iyo nusuusta iyo qur-aanka iyo sunnadiiyo shaki kama galo inama almu'minuuna aladiina aamanuu biاllahi warasuulihi uma lam yartaabuu ma shakiyaan ilaahay rasuulkiisa hadday rumeeyeen oy xaqa qaateen shaki ma galo yaqiin iyo hubaal bay ku socdaan way macnaa ayb xakim xaakim ka dhigo garsoore ka dhigo nebiyaka nebigaaga wanqad hogaansanoo xukumkiisa u hogaansan warda raalliwarda raalli ku noqo sunnatahu sunnadiisa iyo dariiqadiisa xukumkiisana raalli ku noqo macal yaqiini lala qabo adiga oo yaqiininayo hubyacni si hubaala u rumaynaya inuu xaq yahay walaa taxum ha wareegin xowlo shaki shakiga hareerihiisana ha wareegin ha shakinin xaqnimadeeda ha ka shakinin sunnada iyo xukunka nebigu sal lay waslam xukumaybaa shakiguusan kaa gelin wey macnaha inuu sax yahay oo xaq yahay sidaa u qaado u rumey wey macnaha ayb waqdud calayha wajaanib kula muxdaatin waqul lidii bidcatin yadcuuka la nacami waqdud yani qaniin calayhaa sunnada korkeeda gowska dambe ku qanin waay ayb wajaanib ka fogow kulla muxdaatin mid kastoo dib laga keenayna ka fogow bidca kastoo dib laga keenay ka fogow wa qul waxaad tidhaahdaa lidii bidcatin mid bidca u saaxiib ah oo yadcuuka bidcadiisa kuugu yeedhaya waxaad ku tidhaahdaa laa nacam maya dheh ah laa nacam yacni waa nacam iyo laa isa saaran waaya ah, marka maya wey kelimada macnaheedu macnaha maya ku diiday wey macnaha ku diiday ku yeeli maayo laa naam ayib saa ku dheh wuxuu tilmaamayaa waqdud calayha wajaanib kula muxdaatin waqul lidii bidcatin yadcuuka laa nacami intaasiba waxaa shamliyey xadiidkii cirbaad ibnu saariyad garanaysaani caanka ahaa ee ay soo saareen ahlu sunanka iyo axmedba xadiidkiibuu tilmaamayaa nebigu sal lla aley wasalam waa kii dhihi jiray ee rasuulkanna wacdiyey salaada subax kadib wacdi aada u xeel dheer oo indhaha inagu la ilmeeyeen quluubtuna ay ay la cabsatay markaasaa waxaa nidhi bay tii rinbaa wuxuu ku yidhi ina haadihi mawcidatu muwadicin rasuulka ilaahay nin dadkiisii sagootinaya wacdigiisoo kale waay ruux socda ruux markuu dadkiisa ka tegayo wacdiguu wacdi waa wacdi xeel dheer ee famaada tachadu ilayna yaa rasuul ama fa awsinaa maxaad noo dardaarmaysa nebigu wuxu uhi sal ly slm uusiikum bitaqwa allah wasamci waaaca wain amira calaykum ama mra ummira calaykum cabdun xabashiyun ayb fainahu man yacish minkum halka way maqsuudku fainahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kaiira ciddii gadaashay noolaato naftu ku sinto iskhilaaf fara badan buu arki doonaa ummadda dhexdeeda xalku muxuu yahay iyo daawadu iyo badbaadadu facalaykum bisunnatii wa aniga dariiqadayda qabsada wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiin yacnii khulafada dariiqoodan qabsada waa madaxdii muslimiinta maamulayay ee dariiqii nebiga maray sal alla alay wasalam ummaddana jidkaa ku alkhulafaa almahdiyiin oo ay ka mid yihiin alkhulafaa araashiduun tamasakuu biha nebigu ku dhega buu yidhi wacaduu calayha binnawaajid gowsdambeedyada ku qaniina yacni meel fog iyana idinka soo dhicin waiyaakum wamuxdathaati alumuur halkaa waa wajaanib kula muxdathati soguma dhihin waiyaakum wamuxdathaati alumuur halkaasuu tilmaamaya ayb meesha uu ku leeyahy waqul lidii bidcatin yadcuuka laa faina kula muxdaatin bidca wa kula bidcatin dalaala yani nin kastoo bidco kasta waa baadi baadi kastana waa mxuu ahaa bidco kasta shay kastoo dib ka yimid waa bidco bidco kastana waa baadi marka iska jir waay ha aqbalin hana qaadanin wacdod maxaa la yidhahdaa bidcada bidcada waxaa la yidhaahdaa waa wax kasta oo dib laga keeno dadka diin looga dhigayo cibaado ilaahay lagu dhowaadana laga dhigayo oo aan lagu haynin kitaabka alliya sunnadii nebiga sal aley wasalam iyo hadyigii saxaabada haddii meeshaa laga waayo shaygaasi waa bidco markaana uu yahay diin yahay oo wax ilaahay loogu dhawaanayo diin ahaan loo ictiqaadinayo hadduu shaygu adduunyo yahay bidcadiisu dhibaato ma leh antum aclamu biumuuri dunyaakum buu nebi ur sal alay wasalam adduunyadiinna arrimaheeda idinkaa u xogaalsan wax cusub la imaada hormariya wahaakada amaa wixii diin ku saabsan fa ilaya diin wixii ku saabsan waa xaggayga buu nebi ur sal alay wasalam marka wuxuusan jidaynin oo qur-aan ku imaanin oo sunno ku imaanin oo aan saxaabadii ridwaanul calim iyo hadyigoodii lagu hayn waa bidco ilaahumuu ninka ugu caalimsan adduunka keeno ama ijtihaad aha ku keeno marka taa iska jir buu ku yidhi wdudwacduddeh waqdud miyaani wacdud qaniin calayhaa sunnada korkeeda qaniin oo gowsdambeedka u qaniin ku dheg waay meel fog oo kaa fakaningee wajaanib ka fogow kulla muxdaatin mid la soo darisiyo dib laga keenay dhammaanteed ka fogow qul waxaad ku tirahdaa lidii bidcatin oo yadcuuka kuu yeedhaya laa nacam maya ku dheh ayb famaa lidii riibatin fii nafsihi xarajun mima qadaa qatu fi liimaani min qasami famaa lidii riibatin mid shaki u saaxiibah uma sugnaanin kaasoo fii nafsihi naftiisa dhexdeeda xarajun uu cidhiidhi yahay kaa uma sugnaanin maxaan u sugnaanin min qasamin wax qayba uguma sugnaanin fil iimaani iimaanka dhexdeeda qayb uguma sugnaanin maya famaa lidii riibatin mid shaki u saaxiiba uma sugnaanin kaasoo fii nafsihi naftiisa dhexda xarajun uu cidhiidhi yahay mimaa shay xaggii uu cidhiidhi ka yahay qadaa uu xukumay nebigu sal alla aley wasalam ruux naftiisa shaki ku jiro mid shaki u saaxiiba naftiisana cidhiidhi ay ka qabto wuxuu nebi maxamed xukumay kaa uma ahaanin umana sugnaanin fil iimaani iimaanka dhexdiisa uguma sugnaanin min qasamin wax qayba uguma sugnaanin min qisma waay wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo ama uu ka wadaa yacni ruux shaki qaba oo sunnada nebiga sal lla ly shaki ka qaba naftiisana iyo qalbigiisana wixii nebigu xukumay uu cidhiidhi ka qabo uusan raalli ku ahayn oo qalbigiisiiyo naftiisu cidhiidhyamayso markuu xadiidka maqlo ama arko kaas ma uu lahaa iimaanka dhexdiisa qayb kuma laha wax iimaan ah ma laha wey wax qayb iimaaneedoo ku jira ma laha ayb maxaa yeele waa tii aan hadda soo marnay ma ah falaa warabbika laa yu'minuun soo maa ah. iimaan ma leh baa ku dhaartay tabaaraka wa tacala isagaa isku dhaartay falaa warabbika laa yu'minuun maynan rumaynin oo iimaan ma jiro wa famaa lidii riibatin mid shaki u saaxiiba lidii riibatin famaa lidii riibatin waa khabarkii jaariya majruurka waa khabarkii min qasamin ayaa wuxuu yahay mubtade ya mintu waa zaa'ida marka waa famaa lidii riibatin qasamun waay marka wax qayba uma sugna qasamkuna hadda dhaartii lagama wadee yani wuxuu ka wadaa bimacnaa qayb filiimaanina waxay ku tacalluqaysaa qasamka min qasamin fi liimaani ama jaari mjuruurka mutacaliqiisa ku tacalluqi famaa lidii riibatin uma sugnaanin fii nafsihi kaasoo fii nafsihi naftiisa xarajun u ahaaday xaraj muxuu kaga sugan yahay xidhiidhiga mimaa qadaa wuxuu nebigu xukumay qatu weligii ah, mimaa qadaa qatu weligii wuxuu xukumay naftiisa xidhiidhi kaga sugan tahay kaa uma sugnaanin min qasamin wax qayb ah filiimaani iimaanka dhexdiisa qayb uguma sugnaaninoo kuma uu laha wey macnaa wax xad iyo dheefa kuma laha falaa warabbika aqwaa zaajiran liulil baabi wlmulxid الzindiiqi fi samami wاlmulxidu الzindiiqu fi samami falaa warabbika falaa warabbika aayaddaas ayaa aqwaa ah midda ugu xoog badan ama ugu adag zaajiran celiye reeba liulil albaabi kuwa caqliyada fayow u saaxiibka ah waalmulxidu diinlaawaha azindiiqu ee muxuu ahay eh, aan diinta lahaynna fii samamin bimacnaa dhagala-aan dhexdeedu ku sugan yahay daliilkiibuu keenayaa arrintaa ku saabsan hadda uu soo sheegay oo ruuxa sunnada nebiga sal alla lay wasalam shakiga ka qaba ama sideeda aan u qaadan ama raalliga aan ku ahayn inuusan iimaanka ku lahayn eh, qeyb ku lahayn iyo dheef ku lahayn arinta ugu adag iyo aayadda ugu adagi falaa warabbika waay falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka aayaddaasuu tilmaamaya falaa warabbika aayaddii buu ku tilmaamay macnaha aayaddaasi ayaa aqwa a midda ugu adag zaajiran reebe liulil albaabi dadka qalbiyada fayow iyo muxuu ahay caqliyada fayow saaxiibkaa dadka caqligoodii ay fayowdahay in laga reebo sunnada wax ka sheegeeda ama durideeda ama u hoggaansan la-aanteeda ama ku raali noqosho la-aanteeda in laga reeboo laga celiyo aayadda ugu adayga badan masaladaasi waa aayadda falaa warabbika waah oo waxay hor istaagaysaa in sunnada nebiga sal alay wasalam iyo hadyigiisa yani lagu raali noqon waayo aayadaasaa ugu adag seebay adayga xaggay ka timid waxay ka timid horta dhaar bay ku bilaabatay laa horta nafyi way ku bilaabatay wa rabbika dhaar bay ku xijisay laa yu'minuuna mayna rumaynin nafyi baa lagu xijiyey oo mutlaq ah lama soo kala reebin iimaankii lama soo kala reebin falaa laa yu'minuuna lama dhihin laa yu'minuuna maxayna rumaynin mafcuulkii lama sheegin laa yu'minuuna ama jaari majruur ku tacaluqi lama sheegin lama dhihin laa yuminuuna birasuul lama dhihin laa yuminuuna billaahi lama dhihin laa yuminuuna bilaakhirati lama dhihin laa yuminuuna birusul lama dhihin maxaa la yidhi laa yuminuuna mayna rumaynin waa la ilaaqay soo hawl ma ayb xataa yuxakimuuka fi ma shajara baynahum uma laa yajiduu inta lagama hadhina taxkiim keliya haddana lagama dhigina waxaa la yidhi uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta waa inay naftooda cidhiidhi dareemin ah, xugumka nebiga iyo xadiiskiisa waa inayna naftoodu wax cidhiidhiya dareemin intaa keliya lagagama hadhine wayusallimuu tasliiman haddana waa inay ogolaadaan oo isu dhiibaan waa inay hogaansamaan qoorta dhiibtaan intaa ilaa laga helo mayna rumaynin baa la yidhi tabaaraka watacala marka aqwa zaajir waay aayaddu waa aqwa zaajir aayad reebta oo celisa dadka ka celisa arrintaa iyadaa midda ugu adag waa fala warabbika aqwa weye midka ugu adag adayg badan wey zaajiran reebe liulil albaabi kuwa caqliyadoodu fayowin ama caqliga fayow u saaxiibka ayay zaajir u tahay ama xalay u sugnaatay wlmulxidu azindiiqu mulxid iyo zindiiq waa isku macno ah. almulxidu huwa azindiiq wazindiiqu huwa mulxid waa diinlaawaha ah ruuxa diinlaawahen diinta lahayn ayaa la yidhahdaa zindiiq mar e, munaafiqiinta dadka qarsada gaalnimada qarsada islaamnimadana muujista zindiiq waa la dhahaa oo munaafiq iyo zindiiqa culimmada qaar baa isku mid ka dhiga qaarna way kala duwaan oo waxay yidhaahdaan zindiiqa towbad xataa malebay qaarkood qabaan indiiqu towbad malebay qabaan wlmulxidu diinlaawaha azinduuqi ee zindiiqi fii samamin dhagala-aan dhexduu ku sugan yahay ruuxa diinlaawaha ah isagu wax weeyaan waxaasoo dhan waa ka dhagala-yahay ayb intaasuu sunnadii nebiga sal ly wasalam iyo axaadiistii boorintoodii iyo tirtirsigoodii uu kaga soo hadlay iyo sidii loo qabsan lahaa halka wuxuu ka gudagelayaa yacni saddex masalo ayuu abyaadan soo socda guda gelaya masalada koobaad waxa weeye ama arinta koobaad cilmiga la yidhahdo cilmiga dhaxalka faraa'idka cilmiga dhaxalkuu dardaarmi qodobka labaadee uu dardaarmayo cilmiga la yidhahdo cilmul aalah culumta waxaa jira qaar u adeega cilmi kale u adeega culumul aala la yidhaahdaa iyada laf ahaanteeda maqsuud ma aha laakiin waa maqsuuda biqasdi lwasaa'il culuum kaley u shaqaysaayo u adeegaysaa kuwaana wuu dardaarmi doonaa sida naxwada culuumta luqada uu dardaarmi doonaa iyadana waxaa kaloo uu ka digi doonaa culuumta mubtadacada ah culuum waxaa jirta dib laga keenay oo bidco ah oo iyadana iska jirkudii doono ka digi doono intaasuu meeshan ka gudagelaya macnaha wabilfaraa'idi nisfi lcilmi facna kama awsal ilaahu wa khayru rusli kullihimi ayb wa bilfaraa'idi cilmi cilmigii dhaxalka nisfil cilmi cilmiga niskii ahaa facna u qasad ictani waa facna u qasad kamaa sidii awsaa uu u dardaarmayba alilaahu alle uu u dardaarmay wa khayrurusli rususha kii ugu khayr badnaana uu u dardaarmay kullihim dhammaantood rusushoo dhanna kii u khayr badnaa siduu u dardaarmay allana u dardaarmay tabaaraka wa tacaala u qasad buu ku yidhi cilmiga noocaas ilmiga faraaidka faraaid waa cilmiga tarikaadka ama cilmulmawaariid waa cilmi ka mid a ah culumta fiqhiga oo yacni qaabka dhaxalka loo qaybiyo ayuu ku saabsan yahay ayb nisfi lcilmi buu ku tilmaamay wuxuu eh, halkaa tilmaamayaa xadiid ku soo arooray oo aan sugnayn xadiid daciif ibnu maajah iyo xaakim iyo keyrkii waa soo saaray min xadiis abi hurayra wuxuu rasuulku yidhi sal ly slm waa sida ku leeyahay wuxuu leeyahay xadiisku nebigaa wuxuu yidhi abuu hurayrow tacallamu alfaraa'ida wacallimuuha cilmiga dhaxalka barta dadkana bara fa innahu nisfu lcilmi cilmiga niskii waa wa huwa yunsaa waana la halmaami wa huwa awalu shayin yunsacu min ummatii waana shayga ugu horreeya ummadayda laga siibi doono xadiidkaasuu tilmaamayaa markuu leeyahay nisfi alcilmi waana xadiid daciif oo ma sugna macnaha ayb ayb yacni marka cilmigaa marka ku dadaal buu ku leeyahy cilmigaa ku dadaal ayb maxaa yeele baahidiisaa badan baahidiisaa badan waa loo baahan yahay maxaa yeelay dadka ummadaha dhimanaya khalqiga tegaya waxunbay ka tegayaan inta badan laga dhaxlo marka masaaisha dhaxalku waa masaaisha loogu baahi badan yahay haddana waxay geliyaan masaaishan loo yaqaano alaxwaal shaqsiya furitaanka iyo guurka iyo dhaxalka iyo ayb wabilfaraa'idi cilmiga dhaxalka nisfil cilmi cilmiga niskii ah facna u qasad ah, facna bimacnaa wax weeye mudnaan sii waay ictani bihi mudnaan sii oo ku dadaal kamaa sida awsaa uu u dardaarmayba alilaahu alle u dardaarmay wa khayrurusli rususha midka ugu khayr badnaana uu u dardaarmay kullihim dhammaantood ayb min fadliha an tawalla allahu qismataha walam yakilha ilaa curbin walaa cajami min fadliha cilmiga dhaxalka fadligiisa waxaa ka mida ama miiraadka an tawalla allaahu inuu alle tawaliyey qismatahaa dhaxalka qaybintiisii inuu ilaahay tawaliyey walam yakilha uma xil ila curbin carab xaggeed walaa cajamin iyo cajabtoona uma xil saarin cilmiga dhaxalka waa cilmi faahfaahintiisu qur-aanka ay ku soo aroorsay waay ayb ilaahay baa tawaliyey qaybintiisa bimacnaa qur-aanku ku yimid bay qaabka loo qaybinaya iyo sida wax loo kala leeyahy carab iyo cajamtoomana ilaahay uma xil saarin yacnii looma daynin inay culimmadu ku ijtihaadaanoo masaa'il ijtihaadiyahoo bal idinku ka baarandagoo fiiriya oo ka fikira lama dhihine ilaahay baa kala dhigdhigayba cidna umuusan eh, muxuu ahay looma wakaalanin loomana xil saarin macnaha ayib wuu sheegi doonaa aayaadka soo socduu ku tilmaami doonaa meelaha ilaahay tabaaraka wa uu ku qaybiyey iyo sida u kala dhigdhigay min fadlihaa waxaa ka mid cilmiga faraa'idka fadligiisa waxaa ka mid ah an tawalla allahu inuu ilaahay tawalliyey qismataha qaybinteeda wawalam yakilha uusan u xilsaarin ilaa curbin carab xaggeeda walaa cajamin iyo cajamtoona umuusan xilsaarin qaybinteeda isagaa qaybiyey rabbi tabaaraka wa tacaala yuusiikum allaahu ayun bacdaha tasalat wa fi lkalaalati ukhraa fadnu waqtanimii yuusiikum llaahu aayun aayad baa bacdaha gadaasheeda itasalad la xidhiidhay wa fi lkalaalati kalaalada dhexdeedana ukhra mid kala ahaatay ee fadnu u dhowow waqtanim qaniimayso dhaxalka qur-aanka saddex aayadood baa inta badan lagu uroriyey saddexdii aayadoodna halkaasu ku sheegay aayadda koobaad waa aayadda yuusiikum allahu fii wlaadikum lidakari midlu xadi alunhayayn suuratu nnisaa aayaddaas waxaa lagu sheegay oo dhaxalkooda lagu tilmaamay dadka isdhalay ya waalidiinta iyo caruurta waxaa loo yaqaano usuusha iyo iyo furuucda maxaa yeelay markii hore caruurtii baa la sheegay wiilal iyo gabdhaba kadibna waxaa la sheegay labadii waalid soo maa waliabawayhi likulli waaxidin minhuma asudusu mima taraka in kaana lahu walad fain lam yakun lahu waladun warihahu abawaahu faliummihi اhuluث fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus labadii waalid baa halkaana lagu sheegay marka aayaddaasi waxay ka hadashay dhaxalka usuusha oo kuwii wax dhalay ah iyo furuucda oo kuwii la dhalay ah ayb kadibna aayun bacdaha tasalat aayad baa gadaasheeda la xidhiidha iyadana wuxuu ku tilmaamay aayadda ka dambayso oo ah walakum nisu maa taraka aswaajukum ayadana saddex qolaa dhaxalkooda lagu sheegay xaasaskii raggii qabay iyo walaalaha dhanka hooyaa soo maa yani waxa wey dadka isqaba dadka isqaba ama rag ha ahaadeen dumar ahaadeen aayadda qeybta horaa lagaga hadlay walakum nisu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad fain kaana lahunna waladun falakum arubcu mima tarakna min bacdi wasiyatin yuqsiina biha aw dayn intaa waxaa lagaga hadlay dhaxalka xaasaska muxuu ahaay ragga ah, ragga dumarka dhintay qaba dhaxalkooda lagaga hadlay walahunna arubucu mima taraktum in lam yakun lakum walad fain kaana lakum waladun falahunna athumunu mima taraktum min bacdi wasiyatin tuusuuna biha aw dayn intaana waxaa lagaga hadlay xaasaska dhaxalkoodii sooma wain kaana rajulu yuurau kalaalatan aw imra'atun walahu ahun aw ukhtun falikuli waaxidin minhuma asudus fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi huluth intaana waxaa lagaga hadlay walaalaha meydka dhanka hooye keliya kala walaala ah maxaa inoo dhiman marka walaalihii ah, aabba iyo hooyo ama dhanka aabba keliya soo ma kuwaana waxaa sheegtay wa fi lkalaalati ukhraa aayadda suuratu nisa ugu dambaysa oo yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala in halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu maa taraka ukhtun shaqiiqa ama ukhtun liab ah. ayb wa huwa yariiuhaa in lam yakun laha walad ahi waay ah. haddayna wax ilmaa ah ka tegin walaalkeed ay ka tagto isagaa dhaxlaya wahuwa yariiuhaa in lam yakun laha walad casabuu ku dhaxlaya wixii isagaa wada qaadan way macna ayb fain kaanat tnatayni falahuma uluaani mima tarak hadday waa lasii waday wain kaanuu ikhwatan rijaala wanisaa'an hadday rag iyo dumar isku jira yihiinna say u dhaxli lahaayeen baa lasii caddeeyey markaas falidakari milu xadi lunhayayn halkaa maxaa soo baxay marka dadka wax dhaxla waa usuul iyo furuuc iyo xawaashi intiiba soo laguma sheegin intaa markaad ku darto xadiidka nebiga sal lla lyi wasalam ee ahaa alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar oo casabadii ah intaa markaad isu darto usuusha cilmiga faraa'idka intaas waay saas daraaddeed ayuu sheekhu wuxuu ina yidhi allah baa qaybiyey ee cid kale uma xilsaareen ah, saddexda aayadood iyo wixii la mida ayuu macnaha ku qaybiyey yuusikum ullahu aayaddaas halkaa ka bilaabanaysa aayun aayad baa bacdaha gadaasheeda ama yuusiikum ullahu aayatun aayad ayaa bacdahaa gadaasheeda itasalad xidhiidhay oo walakum nisfu maa taraka aswaajukum aayadda ku xigta wa filkalaalati kalaalada waxaa la yidhaahdaa waa meydka markuusan asalna ka tegin faracna ka tegin ah, waalid kama tegin caruurna kama tegin kalaalaa la yidhaahdaa ayib markaasaa waxaa dhaxlaya yacni xawaashida oo walaaluhu usoo horeeyaan ayib wa filkalaalati ukhra aayad kala ahaatay kalaalada oo ruuxa aan caruurna ka tegin waalidna ka tegin kaa dhexdiisana ukhraa aayad kala ahaatay waa aayadda u dambaysa fadnu soo dhowow buu ku yidhi arrintaa ku dhowaqtanim haniimayso cilmigii faraa'idka sidaas wey macna saddexda saas wey ayadda horena usuusha iyo furuucda ka hadashay talabaadna miiraadka zawjaynka iyo ikhwa liummin midda saddexaadna waxay ka hashay ka hadashay miiraadka alikhwa alashiqaa iyo alikhwa liabin saas wey manaa kalaaladuna waa taa aan tilmaano wey manaa wahud idaa shita maa qad tastaciinu bihi halkaasuu cilmiga faraa'idka intaasuu kaga baxay halkan wuxuu ka gelayaa marka qaybtii labaad oo aalada ah cilmiga aalada wahud qaado idaa goortii shita aad doonto maa shay qad tastaciinu aada u kaalmaysanayso bihi isaga waxaad kaalmaysanayso oo min aalatin aala ah qalabkii tulfiha waad ogaan ama tulfiha waad heli xallan xalba xallan xal xaal ama tulfiha waad heli aaladii xallan inay tahay baad heli xal lilmunbahimin mid qarsoomay inay xal u tahay baad heli ka naxwi oo kaleba waa naxwada wasarfi iyo cilmiga sarfiga watajwiid iyo cilmiga tajwiidka maca luqatin luqad lala qabo culumtii luqada taasoo yudra lagu ogaanayo biha iyada xallu maa shay xalkii yakhfaa qarsooma oo min alkelimi hadalka ah culumta aalada bara buu ku yidhi culumta waa laba nooc culumu aalla waana culuumta aan iyada laf ahaanteeda loogu qastin iyada laf ahaanteeda dan badan lagama leh laakiin waxaa loogu qastaa waxay u adeegaysaa cilmi kale u khidmaynaysaa marka wuu miaaliyey culumta qaybteeda labaadna waxaa la yidhahdaa culuumu lmaqaasid ama wasaa'ilna waa la dhihi karaa culuumul aalla habidu hadda ku magacaabay culuumul wasaa'ilna waa la dhahaa oo midda kale marka waxay noqonaysaa maqaasid oo waa midday u adeegaysa hadda maalan cilmiga mustalax oo kale ya cilmiga mustalaxa waa cilmu wasiila waa aalla muxuu u adeegayaa xadiidkiibuu u adeegayaa soo maa cilmiga maalan usuulu tafsiirka oo kale wuxuu u adeegayaa tafsiirkii buu u adeegayaa cilmiga maalan usuul fiqigoo kale wuxuu u adeegayaa qur-aankii iyo sunnadii buu u wada adeegayaa soo saas marka waa culuum loo maro in culuum kale ay u adeegto aalaa la yidhaahdaa marka qeybtaa iyadaa lagama maarmo marka haddaad iyadaa ka tilaabsato dayacdo tii kaleetaan kuu furmaynin waana mushkilada hadda dalabatulcilmiga in badanoo ka mid a haysta saas way macnaha haddii maanta dhandha xadiidka iyo tafsiirka iyo fiqhiga iyo kutubta tawxiidka iyo maantana haddaad akhrisato laakiin culumtii ay ku dhismaysay aadan soo marin waxbaa kaa kala daadsanaanaya wax isuu ka hagaagi maayaan waxay ku dhismayeen waa culumtan hore waa saas weeyaan wuu marka tulfiha buu ku yidhi waad heli aalada xallan limunbahimin wax kaa qarsoomaybaad xalkiisa heli markaad culumta aalada garanayso wax kaa qarsoomay oo maxay ah nusuustii nusuustii qur-aankii sunnadii culuumtii maqaasid ahayd ayib sida naxwadoo kale lagama maarmo cilmiga naxwadu waa cilmigii muxuu ahaayey kelimaadka carabiga aakhirkoodu xarakaday qaadan lahayd cilmigii qawaacidiisii waa kelimadan maxaad xarakayn haddayse xarakaysan tahay maxaa macnaheedu yahay ayib waa cilmiga u adeegaya waa isaguna waxa weeyaan waa cilmiga muxuu ahay u adeegaya kelimada carabigiisay u dhismi lahayd dhexda ama xagga hore qaabkay u dhismi lahayd iyo macnahay faaiideynaysa markay sidan u dhisanto macnaheedu muxuu yahy tajwiidkuna waxa weeye waa cilmiga xaraf walba in meeshiisii uu ku lahaa afka ama dhuunta in laga soo saaro si saxsanna loogu dhawaaqo cilmiga tajwiidka isagana wuxuu u khidmeeyaa qur-aanku u khidmeeya sidii qur-aanka si saxsan loogu akhrin lahaa ayaa qawaacidda tajwiidku iyaduna u adeegaysaa macnaha marka culumtaa iyadaa ku dadaal buu ku yidhi ayb wakhud idaa shita qad tastaciinu bi wakhud qaado idaa goortii shita aad doonto maa shay qad tastaciinu aad kaalmaysani bihi isaga oo min aalatin culumta aalada ah tulfiha waad ogaani aaladaasi xallan baad ku ogaani inay tahay xal limunbahimin wax qarsoomay bay xal u tahay wax qarsoomay ayadaa kuu furaysa macnaha leanna wax weeyaan qur-aankii waa carabi soo maah qur-aankii waa carabi axaadiistii waa carabi kutubtii muxuu ahay iyo fiqigii waa carabi haddaad uun kutub la turjumay iyo tarjamo uun wax ka sii qaadato gacan labaad baa tahay markaa soo gacan labaad saddexaad baad wax ku qaadanaysa ayb laakiin markaad garanayso luqadii toos baad markaa muxuu ahay ayaad u geli karaysaa macnaha asaasiyaadka haddaad fahamto kan naxwi weye naxwadoo kale wasarfi iyo cilmiga sarfiga watajwiid iyo cilmiga tajwiidka macluuqatin lala qabo macluuqatin intaa waxaa soo gelaysa adabkii iyo iyo balaaqadii iyo culumtii kale luqadaa soo gelay yudra a kaasoo yudra biha yudra waa la ogaani bihaa aalada xallu maa shay xalkiisaa lagu ogaanaya yakhfaa qarsoon oo min alkelimi kelimooyinka kelimaayinka qarsoon xalkooda iyo xallintooda lagu ogaanaya wey macnaha macnahoodii lianna macnuhu wuxuu ku xidhan yahay kelimadu say u taallo soo ma kelimadan ma ficil ba ma ismi baa ma xaraf ba ma ism faacil ba ma ism mafcuul baa ma sifa mushabbaha sidee bay u yaallaa kelimadu say u taallo buu macnaha ay xambaarsan yahayna uuyaay xambaarsan tahayna uu yahay ma mudaaric baa ma maadi baa ma muxuu ahaay xaal baa kelimadu say u taallo baa macnuhuna yaad yaad ka qaadan haddaadan marka kelimadu say u taalla aadan garanaynin macnihii inaad ku hanuunta maaha ma way adagta marka meeshii ismi faacil ahaa baad ismi mafcuul ka maqnayni ka macnayni meeshii ficilku maadi ahaa baad haddaad doonto mustaqbalku dhufani macnihii marka waxa weeye qaabdhismeedka kelimada ayaa waxbuu keenayaa macnaha keenaya carabiyadu marka wax wey halkaasay ahmiyaddeedu ku jirtaa macnaha wax laga tillaabsan kara maaha waxdar qawaaniina arbaabi alkalaami fama biha min alcilmi hayru shaki watuhami halkan wuxuu ka gudagalay culumtii uu kaaga digayey culumta qaar buu ka culumta mubtadacada uu yidhi ee khayrka daran ee waxba laga faa'iidin dhib mooye culum noocaasuu iska jir ku dhihi rabaa waxdar ka digtoonow qawaaniina arbaabi alkalaami kuwa kalaamka u saaxiibka ah qawaaniinta qawaaciddooda ka digtoonow famaa bihaa kuma sugna min alcilmi cilmiga xaaluu ka mid yahay hayru shaki shaki waxaan ahayn watuhami iyo tuhmooyin waxaan ahayn ismoosiis iyo shaki waxaan ahayn kuma jira buuri cilmi kale ka heli maysid arbaabulkalaam yaa la yidhaahdaa waa yacni nimanka la yidhaahdo ahlulkalaamka ama asxaabulkalaam niman loo yaqaano waay waxaana la yidhaahdaa culamaaulkalaam ama eh, ahlulkalaam ama arbaabulkalaam haddaad maqasho bimacnaa wax weeyaan waa dadka ayaga oon naqli iyo daliil qur-aan iyo sunno haynin caqligooda ku galay masaa-isha caqiidada masaa-isha usuusha iyo caqiidada oo diinta asalkeeda ah dadka galay ayagoo naqli haynin qur-aan haynin oon sunno haynin caqligooda ku galay sidaana uga hadlay ayaa waxaa la yidhaahdaa ahlulkalaam arbaabulkalaam baa la dhahaa leanna waxoodu naqli ma ah soo maa waa ra'yi iyo hadal soo maa ra'yi iyo hadal waay falsafo waay nimankaasaa waxaa la yidhahdaa arbaabulkalaam iska jir marka halkaa waxaa soo gelaya firaqda jidka ka luntay kulligood waa ahlulkalaam ahlunaqli ma ah dadku wax weeyaan waa ahlulkalaam ama wax la yidhaahdo ahlura'yi iyo ahlu naqli oo dadka ahlu sunnaha ah oo sunnada raaca waxay ku kala duwan yihiin qolana wax xagga ilaahay ka yimid oo rasuulka ka yimid sal alla alay wasalam ama rasuulka ka yimid ayay daba socdaan say ku fahmi lahaayeen kuna raaci lahaayeen baa wadiifadooda iyo shaqadooda qolana wixii xagga alle ka yimid ama xagga rasuulka ka yimid sal alla alay wasalam baa waxay u dejisteen qawaaniin ay ku miisaamaan oo iyaga ra'yigooda ka timid qawaaniintaa iyo qawaaciddaa iyagu ay dejisteen iyo aqyisada ay dejisteen ayay marka aayaddii saarayaan xadiidkii saarayaan wixii qaanuunkaa caqligii uu saxo waa sax wixii qaanuunkooda caqligu uu diidana waxba kama jiro nimankaasaa waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhaahdaa ahlulkalaam baa la yidhahda ayb caan bay ku yihiin magaca isaga waa ahlulahwaa ahlulbidac ahlulkalaam wahaakada ayb waa kuway salafku aada uga digeen waa u tegi doonaa digniino baro badan inay ka bixiyeen iska jir marka cilmiga kalaamka iyo falsafada waxba ka heli maysa wax cilmiya kuma jiro oo aan ahayn shaki in diinta lagaa shakigeliyo iyo tuhmooyin ismoodsiis baa ka buuxa saas daraaddeed baa waa u tegi doonaa raggii dhex galay oo baxarka ku noqday oo ku fogaaday markii dambe diintoodii bay ka shakiyeen markii dambe waxay gaadheen heer ay yidhaahdaan allow diinta habraha khuraasaan habraha uun iimaanka ilaahay iska rumaysan oo waxaan aan gelinoo iska cibaadaysta kuwaasoo kale caqiidadooda maxaanmaan ku dhinto tamanaa bacda waqti dheer oo falsafada iyo cilmulkalaamka uu ku qaato wareeray oo diintii shaki ka galay ayuu markaa kadib wuxuu leey ilaahu yaa habar uun duurka iska cibaadaysata iga dhiga ah, waa ninkii falsafada ku wareera marka faa'iide ma wareer iyo shaki bay keentaa waa u hadalladooda gadaal dambe ayaynu ka tilmaami doonnaa waxdar ka digtoonow qawaaniina arbaabi alkalaami marka waa jahmiyo waa shiico waa khawaarij waa muctasilo waa qadariyo firaqdaa luntay oo dhan inta badan halkaasay mareen laakiin inta badan hadii la itlaaqo jahmiyada iyo muctasilada iyo qolyahaasa muctasilada waliba aad uga caanbaxday iyo firaqda raacsan oo dariiqooda martay waxdar ka digtoonow qawaaniina arbaabilkalaami kuwa hadalka u saaxiibka ah qawaaniintoodii qawaaciday dejisteen ka digtoonow famaa bihaa kuma sugna min ibnalcilmi cilmiga xaal uu ka mid yahay hayru shaki shaki waxaan ahayn watuhami iyo tuhmooyin waxaan ahayn ismoosiis iyo shaki waxaan ahayn oo cilmiya kuma jiro intaa unbaa laga gaahaya qaamuusu falsafatin miftaaxu zandaqatin kam min mulimin biha qad baaa binnadami cilmulkalaamku waa qaamuusu falsafatin falsafo la dejistay qaamuuskeed waay digshinerigeed waay miftaaxu zandaqatin diin la-aan furaheed waay ah, markaad gasho waxaad iridda ka gashay diin la ayaad gashay kam badana min mulimmin kam min mulimin mid yaqaana farabadana bihi isaga cilmulkalaamkii waay kaasoo qad baa baa'a noqday binnadami qoomamo la noqday badana nin si fiican u dhexgalay oo markii dambena qoomamo iyo allow maxaa ii geeyey ku dambeeyey badanaa buu leeyahay ayib wuxuu leeyahay sideedaba cilmulkalaamku wuxuu ka kooban yahay muqadimaad iyo nataa'ij muqadimaadku waa qawaacid ay dejiyeen nataa'ijtuna waa midhaha ka dhasha muqadimaadka marka cilmiga falsafadu waxa weeyaan waa hadal laysa saarsaaray waa hadal la safay jimlooyin laysku hagaajiyey oo la yara qurxiyey alfaad iyo xuruuf la tartiibiyey intaa waay laakiin gudahoodu jawfaa ah wax macno qumana xambaarsanayn ayb natiijadooduna natiijadooduna waxa weeyaan waa zandaqo midhaha aad ka goosanaysana waa diin la'aan say ku wadaan ku wadaan diin la'aan baad yaad ku dhacaysaa macnaha sidaas weeyaan ayb saas daraaddeed marka horeba waxay ka bilaabanayaan waxay ku leeyihiin il iimaan wuxuu ka bilowdaa shaki buu ka bilowdaa soo ma rabti ilahay inaad rumayso horta shaki waa inuu shaki ku galo markaad shakida kadib baadh baadhistaa kadib rumee haddaase laakiin adoon shakinin aad iska rumayso iimaankaagu waa iimaanu taqliid iimaan muqalid waaye iimaan saxsan maaha halkaasayba ka bilaabanba diin kaaga bilowdayoo marka horeba shaki kaaga bilowday xaggay ku geyni marka soo shaki uun ku dhammaan mayso saas wey saas daraaddeed baa waxay leeyihiin aliimaan mabda'uhu waxa wey waa shakiga haddaadan shakinin leanna shakiga waxaa yaa ku dhismayay leeyihiin baxiga baxigaa kadibba yaqiinta iyo iimaanku yimaadaa falsafo ay isku aadiyeen waay oo nebi maxamed sal alla alay wasalam markuu dadku uu islaaminahayo gaalada u yimaadaan ma shakiya buu ya jira yaa mise shahaadateynkaa loo qaban jiray kafa hadduu shahaadateyn ku dhawaaqaba waa islaamay maxaa shaki iyo iyo waxaa qawaaninkaa mariya dadka sidaas weyaan marka waa qaamuusu falsafatin falsafo iyo hadallo laysku hagaajiyoo la qurquxiyey qaamuuskood waaye cilmulkalaamku miftaaxu sandaqatin diinla-aan furaheeda waay kam min mulimmin waa u tegi doonaa badanaa mid aqoon badan u leh bihi cilmulkalaamka kaasoo qad baa allaabtay binnadami qoomamo lablaabtay mulimka mulimiga waxaa la ruuxa aqoonta uleh shayga ku fiican ama si fiican u dhexgalay dheh ilmaamka u leh ayb aqoonta u raamuu bihi casla xukmi illaahi waqtaraxuu waa u tegi doonaa meesha uu leeyahay kam min mulimin bihi qad ba'a binnadami culimo badanoo intay gashay qoomamo ku dambeeyey iyo shallayto waa sheegi doonaa insha allah dib ka tilmaami doona raamuu bihi casla xukmi illaahi waqtaraxuu lilxaqi raddan wainfaadan lixukmihimi raamuu waxay dalbeen oy u qasteen qawaaniinta iyo waxay ay dejisteen waxay ula jeedaan raamuu bihaa qawaaniintaas waxay ula jeedaanoo ula qastayaan casla xukmi illaah ilaahay xukumkiisa inay fogeeyaan waqtaraxuu waxay ikhtiraaxeen waxay soo jeediyeen raddan celin lilxaqi xaqa la celiyo waxayna u keeneenoo u soo jeediyeenba ooy u bilowdeenba in ay xaqa radiyaan oy meesha kaga saaraan iyo wa infaadan fulin lixukmihim xukumkooda ay fulinayaan inay iyagu axkaamtooda fuliyaan xaqiina fogeeyaan xukumkii allana meesha ka saaraan intaasayba meesha u keensadeenba saas wey macnaha ayib yani waxa weye wixii qur-aanku sheegay caqaa'idii qur-aanku taqriiriyey masaa-ishii sunnada nebigu taqriiriyay sal lla alay wasalam ayay qawaacid u dejisteen qawaacid ay ku kala sifeeyaan markaasaa waxay leeyihiin idaa tacaarada alcaqlu wannaqlu falcaqlu muqadamun cala naqli Ah. haddii caqliga wixii caqligu ku tusay iyo wixii la soo guuriyey oo aayad qur-aan ama xadiis ku yaalla hadday isqabtaan kee la hormarina caqliga hormari bay ku leeyihiin aayaddan see yeeli iyo xadiidkan markan aayaddan iyo xadiidkan hadduu xadiis yahayna waa u tegi doona wuu tilmaami doonaa hadduu xadiis yahayna waxaad tidhahdaa waa aaxaadoo baabka caqiidada looma deliishado maba geli karaba meesha ka saar hadday aayad tahayna ayada laf ahaanteeda ma tuuri kartida macnaha leex oo ta'wiil iyo tafsiir iyo taxriif ku samee saa lagama wadee saasaa laga wada halkaa u jeeda soo maa istawa soo maa ma dhihi karaan aayaddan istawaa ilaahay hadalkiisii maaha qur-aan maaha ma dhihi karaan leanna waa lagu qosli soo maxay samayn laakiin waxay ku leeyihiin istawa istawaa lagama wado wuu ka sarreeyaaye istawla wuu qabsaday ha laga dhigo halkaa u leexi marka marka yani waxay dejisanayaan qawaaniin iyo qawaacid noocaas qawaaciddaa markay dejistaan bay marka xaqii kula dagaalamayaan xukunka ilahay bay meesha kaga saarayaan waa kasaasuu ka wada macna raamuu way dalbeen way u qasteen waxay ula qasteen bihaa qawaaniintaasi xukma casla xukmi illaah ilaahay xukmgiisa inay casilaan oy fogeeyaan waqtaraxuu way la yimaadeen raddan Eh, waqtaraxuu biha wa qawaaniintaas waxay ula oo u bilowdeen raddan celin daraaddeed lilxaqi xaqa ay ku celiyaan iyo wa infaadan fulin daraaddeed lixukmihi xukunkooda ay fuliyaan inay xukunkooda socodsiiyaan oo meel mariyaan iyo qawaacidooda baatilka ee faasidka ah tii ilaahayna ay meesha kaga saaraan yuruuka an tazina alwaxyayni mujtari'an calayhima bicuquuli lmuqfili alcajimi yuruuka waxay ku tusayaan yurunaka yay ahayd macnaha yuruuka waxay ku tusayaan an tasina inaad miisaanto alwaxyayni labadii waxyi inaad miisaanto mujtari'an xaalaad tahay mid dhiiranaya calayhimaa ayaga korkooda inaad ku miisaanto bicuquuli lmuqfili mid haafil ah oo jaahila caqligiis ama caqligooda inaad ku miisaanto alcajmi ee cajamiga ah bimacnaa wuxuu ku leeyahay waxay doonayaan inay kaa dhaadhiciyaan yacni yajcaluunaka taraa dalika wa waxay rabaan inay kaa dhigaan mid ictiqaadsan oo rumaysan labada waxyo oo qur-aanka iyo sunnada ah adigoo dhiiranoo indha adag inaad ku miisaanto cuquushooda cuquula bicuquuli lmuqfili muqfilka waa saaxibu alhafla midaan waxbaba kale ogeyn oo haafila caqligiisa labadii waxyi nusuustooda ku miisaan bay rabaan inay kugu qanciyaan oo haddana muqfilkaasoo haddana alajami alcajmi oo ajami ah ajami ah yaani waxa weeyaan luqadii carabiga ahayd dadkeedii baan ahayn yaani wuxuu tilmaamayaa in badanoo iyaga ka mid a dad yacni carab luqadii carabiga ahayd muxuu ahaay bartay oo ku fiican oo fasaaxadeedii usuusheedii ma ahayn cajam bay asal ahaantoodii ahaayeen waxaaba ka midaba balaayada ninkii bilaabayba jahm bnu safwaan jahm bnu safwan wuxuu ahaa cajami buu ahaa marka qaar badanoo cajam ah oo luqadii carabiga ahayd iyo usuusheediiba aan garanaynin ya iyo muxuu ahaay isticmaalaadkeediiba jahli kaga sugan ayaa mxuu ahaaye caqli noocaas kaa caqligiisoo kale oo haddana jaahil waxba kale garanaynin caqligiisa inaad nusuustii ku miisaanto taasay doonayaan inay kugu qanciyaan saas way ku yidhaahdaan sida qaacidadii haddaan sheegayno kale yacni isgarab dhig caqliga iyo naqliga caqligana ka hormari leanna waa yaqiin bel isagu caqligu wuxuu faa'iideeye waa yaqiin wixii naqligu faa'iideeyena yaqiin ma ah yaqiin ma faa'iideeye leeyahy ayib hal su-aal baan ku filan in la weydiiyo ayu caqlin caqligeebaa miisaan ah ma caqlu fulaan mise caqlu callaan ya caqligaaga iyo kaygu way kala duwan yihin fahamkeennu waa kala duwan yahi wax aniga agtayda qaciyaadka ah baa adiga agtaada danniyaadka ah oon agtaada ka sugnay soo ma ah marka keebaa caqligeebaa miisaan ah ya ma caqliga jahmibaa ma kii jacdibaa ma kii khaylaanbaa ma ka shiicada ma ka muctasiladaa keen raacnaa alcuquul ikhtalafat keebaa miisaan ah sax maaha marka wax jira maaha ayb waxay ku tusayaanoo kugu qancinayaan wa oo mid arka kaa dhagayaanoo ictiqaadsan an tazina inaad miisaanto alwaxyeyni labadii waxyi waa qur-aanka iyo sunnadii mujtari'an xaalaad tahay mid dhiiranaya calayhimaa korkooda inaad ku miisaanto maxaad ku miisaami bicuquuli lmuqfil mid haafilon waxba garanaynin caqliyaalkiisa inaad ku miisaanto aajami alcajimi ee cajamiga ahaa carabigiibaan wax quman aan ka garanayn macnaha waan tuxakimaha fii kulli mushtajarin id laysa fi lwaxyi min xukmin limuxtakimi waxaa kalootay kugu qancinayaan oo ku amrayaan wa an tuxakimaha qawaaniintii in aad xaakim ka dhigto qawaaniinta inaad miisaan iyo garsoore ka dhigto fi kulli mushtajarin mushtajarin shay kastoo laysku qabsado inaad qawaaniinta ka dhigto xaakim ka dhigto id cilladuna waxay tahay laysa muusan ahaanin filwaxyi waxyiga dhexdiisa min xukmin wax xuguma kuma sugna limuxtakimin mid xugum raadinaya xugum uma sugna waxay rabaan inay ku dhahaan qawaaniinka ay dejiyeen shay kastoo laysku qabsado qawaaniinta uga dhig garsoore ka dhig qawaaniintu ha kala saareen shay kasta u celi qawaacidda kalaamka falsafada ahlukalaamka u celi iyada isagaa xaakim ah falsafada iyo qawaaniinkaasaa kala saari shay kastoo laysku qabsado halkaa u celi saasay rabaa ku dhahaan sababtu maxay tahay leanna waxay iyagu qabaan waasay qabaan waxyiga ilaahay xugum kala saari karaya cid xugum raadis ah qancin karaya kumaba jiraba lanna wax weeye adilada qur-aanka iyo sunnadu ama waxay leeyihiin ama sugnaanteeda danni ah ama dilaaladeeda danni ah soo maa axaadiistii waxay ka gelayaan dhanka hubuudka sugnaanteeda waxay leeyihiin waa danniya yaqiin kumaba salaysnaba axaad halkaasay aankii marka la yimaadiya axaadiista wixii mutawaatirana waxay leeyihiin lianna dilaaladeedu waa danniya midda kale waxay ku leeyihiin in qur-aanka iyo sunnadu ay xaq yihiin yaa ina tusay caqligaa ina tusay waay soo maa saas daraaddeed caqligaa labadoodaba sugay maadaama uu sugay isaga aabbo u ah soo maa hadduusan caqli jirin qur-aankaa xaqa iyo sunnadaa xaqa lama gaadhi karo saas daraaddeed asagii sugay ayaa xaakim u ah falsafo noocaas oo kale dejinayaan oo khatar ah qawaaniinta iyo qawaacidid noocaasay dejinayaan oo ay caqliga basharka ka hormarinayaan waxyiga ilaah xaggiisa ka soo degay tabaaraka wa tacaala ayb wa an tuxakimahaa bay kuyay ku tusayaan ama kugu qancinayaan an tuxakimahaa qawaaniintii inaad xaakim iyo garsoore ka dhigto fii kulli mushtajarin shay kastoo laysku qabsado oo lagu murmo id ciladuna waxa weye laysa ma ahanin filwayi waa say qabaan wey manaa filwayi waxyiga dhexdiisa min xukmin wax xugum oo lagu qanco oo limuxtakimin mid xugum raadinaya u sugnaaday ama min waxyin oo limuxtakimin mid xugum doon ah oo inuu qancad doonaya waxyigu xugum uu ku qanciyo ma hayo saasay manaa ciladu waa saas maadaama uusan qabin waxyigii uusan xugum dadka qanciyahaynin markaa kadib ka guur oo waxaad aadaa shay kastoo laysku qabsado xakimi اlqawaaniin ah, ayb ama اlkitaabu faxarif an mawaadicihi ah. aynu ku darno intaa labada bayd ama alkitaabu kitaabkii faxarif leexi an mawaadicihi meelihiisii ka leexi meelihii sax ahaan macnuhu u yaalay meeshiisa ka leexi id laysa muusan ahaanin yucjizuka mid ku caajis gelinaya adtaxriifu leexin lilkelimi hadalka la leexiyo hadalka in macnihiisi iyo jidkiisii laga leexiyo meel kale laga leexiyo way kuu fududahay waay waa wax nin walba u fudud saas daraaddeed macnaha leexi waataan tilmaamaynayoo qur-aanka kariimka wixii ka hor yimaada ayagu qawaaniinta iyo qawaacidday dejisteen qur-aanka ma dhihi karaan ma sugna oo xagga sugnaantiisa shaki ma gelin karaan maxay samaynayaan marka ya macnihii bay marka leexinayaan saas oge marka faxarif can mawaadicihi yuxarifuuna alkelima can mawaadicihi macnihii bay leexinayaan waay markaasay meel kale u saarinayaan ah, wa jaaa rabbuka waxay ku leeyihiin ah, wa amru rabbika ah, halkaasay mariyeen rabbi baa yimid soo qur-aankuma dhihin rabbi baa yimid imaanshahaasay markii horeba waxay dejisteen imaansho ilaahay laguma sifayn karo qaacidadaas soo mayna dejisanin nas kastoo ku yimaada allaa yimid marka waa in la leexiyo rabbi baa soo degaya habeenkii aakhiruleylkuu soo degayaa ayaguna maxay dejisteen ya ilaahay ma yimaado mana soo dego maxay samaynayn marka xadiiskii ya waa inay yidhaahdaan marka naxariis ilaahay baa soo degaysa soo maarat macnihii meeshay u leexiyeen marka wax weeyaan macnaha leexi waay ku dhufo qur-aan hadduu yahay qawaaniintan dejisnayna uu ka hor yimaado macno kale u samee kii iyo loo dejiyey ee uu ku socdayna ka leexi ayb ama alkitaabu qur-aankii faxarif leexi can mawaadicihi meelihiisa ka leexi id laysa muusan ahaanin id ciladu waxa weeye laysa muusan ahaanin yuxujisuka miduu ku caajis gelinayo altaxriifu leexin lilkelimi hadalka la leexiyo hadalka macnihiisa in laga duwo meel kale loo leexiyo hadal waa margi soomaa maaha weliba meelo uu nas ku yahay ayay ka leexinaya marka hadal nin walba waa leexin kara waay saamee saasaa laga wada waadhihi karta way fududahay ayb waa kii eh, muxuu ahaay jawharada jawharat tawxiid markuu ka hadla waa wakulu nasin awhama tashbiiha awilhu aw fawidhu warum tansiiha soo maa nas kasta oo ku tusaya tashbiih ku moodsiinaya yaa awilhu macnaha leexi aw fawidhu ama macno la-aan ka soo qaad tafwiidka waxaa la yidhahdaa inaad tidhaahdo macnihiisaba lama garanayo ilaahay baa yaqaana waa mufawidada markaana raadiyo waxaad dalbaysaa markaa inaad ilaahay nasahdo ood xumaanta ka nasahdo ayib marka waxa weeyaan ama macnaha lama yaqaano dheh oo muxuu ahaaye istawaa cala alcarshi macno la garan maayo dheh istawaa lamama yaqaanoba soo istaag ah. lama yaqaano yanzilu rabbuna lamaba yaqaanoba yanzilu kelimada macnoba lama yaqaanoba ma la garanayaba ilaahay baa garanaya war kelimadu waa carabi yanzilu waa la yaqaanaa wajaaa waa la yaqaanaa istawaa waa la yaqaanaa kelimaadku waa carabi qur-aankuna waxaan la fahmaynin dadka ulama soo degin kelimada waa la yaqaanaa maya adugu isdhaga tir isdhaga tir waxaad tidhahdaa fawid ama meehe awil oo waxaad tidhahdaa istawaa istawla soomaalit wa jaaa rabbuka jaaa amru rabbika macnaha oo maxaa waxaasoo dhan idiin geystay calashaani waxay horay u dejisteen oo caqligoodii maskaxdooda ay ka heleen ayay ka hor timid hadday ka hortimidna timidna beddelkay iyagu tooda ka shakin lahaayeen waa inay tan leexiyaan tooda asala marka tooda miisaan ah tooda ma muxuu ahay lamana leexiyo macno la-aanna lagama dhigo toodaa asala waa miisaankii isagu wixii waafaqana waa sax wixii waafaqi waayna waa in xal kale loo raadiyo ayb kada waxaa kaa hore la mida alaxaadiiu kadaa kaa hore xaaluu la mid yahay alaxaadiisu axaadiistii aaxaadun waay walaysa muusan ahanin biha axaadiista dhexeeda burhaanun wa xuja ah burhaanu xaqin dheh xaq burhaantii ma ahaanin walaa faslun kala saaridna ma ahaanin limukhtasimin mid doodaya wax yacni e, e, qancin karana kuma jiro axaadiista waatan soo tilmaannayoo ayaga markay burinayaan ama ay radinayaan laba dhinacba way ka galaan kow horta xadiidka waxay leeyihiin waa aaxaad aaxaadda waad garanaysaanoo cilmiga mustalaxa xadiidka aaxaadka waa xadiidka aan mutawaatirka ahayn aaxaaddii waxay yidhaahdeen axaadiidu alaaxaad tufiidu danna yaqiin iyo cilmi ma faa'iidayso mar hadday axaadiistu aaxaad tahay yaqiinna ayna faa'iidaynaynin baabka caqiidadiiyo usuushana yaqiin baa la rabaa saas daraaddeed axaadiistii inteedii badnayd waxay meesha kaga saareen waa axaadiisu axaad lama deliishan karo burhaanna kuma jirto xujo ma aha baabka caqaa'idda looma deliishan karayo ayib intii mutawaatirkee soo hadhayna maxay ku samaynayaa oyna markaa ka doodi karaynin sugnaanteeda markaasi qur-aankii oo kale kala mid dhigaya oo waxay leeyihiin markaa waxay ka dhigayaan xarif can mawaadicihi marka macnaha leex adiga hadday xagga sugnaanta ka geli karaanna way ka gelayaan axaadiista oo kale ila qur-aanka sugnaantiisa ma karaan haddii ay sugnaantu ay caajisoy tabar u waayaan marka waxay ka gelayaan dhanka macnaha iyo diraayaday markaa ka gelayaan sidaas wey waxaasoo dhan inay tooda badbaadiyaan waay u ordayaan kadaa kaa ah hore xaaluu la ah, al axaadiisu axaadiistu aaxaadun wey saasay dhahayaan axaadiis axaad saas daraaddeed haddaad maqasho xadiidka aaxaadda ah looma deliishan karo baabulcaqaa'id waa fikir muctasilo waay khudha muctasilay ka soo jeedaa xadiidu alaaxaad baabulcaqaa'id looma deliishan karo ayib saas daraadee abulmudafir asamcaani wuxuu leeyahay khabaru lwaaxid laa yufiidu alcilma bixaal walaa budda min naqlihi biariiqi altawaatur liwuquuci alcilmi bihi shayun ikhtaracat alqadariyatu lmuctasila buu waxaa waxaa bilaabay buu leeyahy muctasiladii qadariyada wa kaana qasduhum minhu raddu lahbaar axaadiista nebiga inay radiyaan bay ula jeedeen ujeeddadii u keeneen sidaas way macnaha ayb walaysa muusan ahaanin bay dhahayn kadaa kaa hore xaalu la mid yahay alaxaadiidu axaadun waay walaysa muusan ahaanin bihaa axaadiista dhexeeda burhaanu xaqin xaq daliilkiiyo burhaantiina kuma sugna walaa faslun kala saarid wax la saara oo qanciya limukhtasimin mid doodayo murmaya wixii qancin lahaayoo kala saari lahaana ayadana kuma sugna ayb waa axaad burhaan iyo xujana kuma sugna axaadiistiina halkaasa iyadana ay ku tuureen mar haday axaadiistiina tuureen qur-aankiina ta'wiiliyeen maxaa soo hadhay waxaa soo hadhay toodaa soo hadhay taanadaa saxsan wey marka marka falsafadaa iyo kalaamka iska jir aafadaasay leeyihiin wuu sii wadi doonaa hada bilahi towfiiq wsali llahuma wslm wbaarak calaa nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslem